awalan qodobka ugu horreeya waxaan kusoo qaadaynaa nasabkiisa iyo abtiriskiisa qaala ibnu katir raximahullah waxa weyli huwa yuusha yuushac ibnu nuun ayaa la yidhaahdaa aabihii nuun ayaa la odhan jiray awowgiisna afrayim yushac ibnu nuun ibn eh, afrayim ayaa la yidhahda afrayimka marka waxaa dhalay baa la yidhi yuusuf ibnu yacquub calayhi salaam nabiyullahi yuusuf marka wax badanba kamaba socdaba yushac nabiyullahi yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye awowgiisa saddexaad weye waa awowgiisa labaad aabihii waa nuun afrayimna waa wiilkii uu dhalay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam marka aad buuba ugu dhow yahay oo abtiriskiisu ma dheera yacquub ayaa wuxuu noqonayaa awowgiisa saddexaad nabiyullahi isxaaqna waa awowgiisa afraad nabiyullahi ibraahimna waa awowgiisa shanaad marka aad ba waaba maaragtay aalu ibraahim oo ahalkiisii ayuu ka mid yahay aad buu ugu dhow yahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ilaahay kitaabka uu ku sheegay qur-aanka isagoo waxa weeye isimkiisa aan la tasriixin oo waxa weeye laakiin aan waadix loo sheegin ayaa maaragtay lagu sheegay oo wuxuu yihi ilaahay markuu ka hadlayey qisatu khadr waateenu kaga soo hadalnay markii eh, iyo qisatu muusa calayhi salaam waxa uu yihi ilaahay waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba nabiyullaahi muusa calayhi salaam waataynu soo marnay inuu reer bani israa'iil dhex istaagay u khudbeeyey markaa la yidhi yaa dadka ugu cilmi badan markaa uu yidhi aniga markaa ilaahay uu ku canaantay oo yidhi addoon addoommadayda ka mid ah oo waxa weeye kaa cilmi badan baa jira markaa uu yidhi xaggee buu joogaa markaa la yidhi markaa calaamad la siiyey oo la yidhi kalluun qaado meesha waxa weeye aad tegi doontid meeshaa kalluunkaa ku weydid ayuu joogaa markaa ayuu wiilkiisii dhalinyarada ahaa markaa marka yuushac wuxuu abaalay wiil dhalinyaro ah oo khaadimu ah oo la shaqaynaya oo nabiyullaahi muusa khaadim u ah markaa ayuu markaa la hadlo wuxuu yidhi laa abraxu lifataahu marka waxaa laga wadaa baa le waa yuushac wiilkiisii macnaha wiilku dhalay maaha laakin waa khaadimkiisii wey oo waxa weye u adeegayey halkaa ayuu ka dhaqaaqay marka oo wuxuu yidhi ma joogsanayo ilaa baddu meesha ay iska gasho aan tago oo amdiya xuquba ama aan in badan socdo xuqubku waxa weeye ay sanooyin mutataabica sanooyin badan oo dhowr diraacood aduu culummadu waatay kusoo cadaynay qisatu muusa ilaa siddeetan sano ayaa lagu fasiraa bale wa qaala tacaala haddana wuxuu yidhi ilaahay falama jaawaza qaala lifataahu aatina gadaa'ana laqad laqiinaa min safarina haada nasaba markii ay ka gudbeen meeshii oo waxa weeye qisadii waatuu ilahay nooga sheekeeyey fi suurati kahfi waatuu ilahay ka sheekeeyey markay halkaas seexdeen ayay ilaaween oo waxa weeye kalluunkii wiilku uu arkayey oo wuxuu arkay kalluunkiio say waa kalluunkii dhamaayo saadka u ahaa oo ugu jiray kolayga say u cunayeen oo waxa weye hadba u isticmaalayeen ayaa mar alla markii halkaa ay tageen ayuu intuu noolaaday oo ka baxay baashi ayuu markaa badda galay markaasuu nabiyullaahi muusa way socdeen marka waaba meeshii la rabay inay marka ka helaan nabiyullaahi khadir way socdeen marka cabaar markay socdeen oo daaleen oo gelinkii hore o dhan soconayeen ayuu markaa waxa uu ku yidhi wiilkiisii nookeen cuntadii waanu daalleye safarkan nasaba ay nasabka ah waa daalka iyo dhibka marka waynu soo horumarinay oo waa ka soo sheekaynay inaynu maaragtay nab eh, si uga sheekeeyey maaragtay eh, imam ibn kathir raximahullah riwaayadii oy ibn kacb radia allahu canhu can inabiy sal ly slam annahu qaala inuu yihi uma nalaqa waاnطalaqa macahu fataahu yushac ibnu nun marka nebigaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam riwaayadii imaam albukhaari uu weriyey oo ubay ibni kacab laga wariyey ayaa caddaysay in laga wado wa id qaala muusa lifataahu inuu yahay yuushac ibnu nuun calayhi salaam oo riwaayaddaas aynoo caddaysay waana soo hormarnay waana xadiid maaragtay saxiixa oo imaamu albukhaari u warinayo marka wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeeyey qisadii dheerayd oo nabiyullahi muusa iyo sababtuu halkaa u aaday uma inalaqa wuu baxay wanalaqa macahu waxaa raacay wanalaqa waxaa raacay oo la socday macahu la jirkiisa fataahu wiilkiisii yuushac ibni nuun yuushac marka nebi baa laga dhigay markii dambe waa inoo imaan doontaa wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah wa huwa muttafaqun calaa nubuwatihi cinda ahli lkitaab waxa weeye reer bani israa'iil way caddeeyeen oo waxa weeye muttafaqun weye cid dood ka qabtaa ma jirto ahlu kitaabkii o dhan nasaare iyo yahuudba dood kama ay qabaan oo waxa weye kulligood waa ogol yihiin inuu yahay nebi ilaahay uu soo diray wuxuu yidhi marka ibnu kathir fa ina daa'ifata minhum wahum asaamira fir eh, firqo la yidhaahdo koox la yidhahdo assaamira ayaa waxay yidhahdeen laa yuqiruuna nubuwata axadin bacda muusa ilaa yuusha qoladaasi guluwi bayba ku sameeyeen oo waxay yidhahdeen nebi nebiyullaahi muusa ka dambeeye maba jiro ilaa yuushac mooye yuushac keliyaan ogolnahay nebi kale ma ogolin oo ka dambeeye bay dhaheen liannahu musaraxun fi tawraat bay yidhahdeen waxa weye tawraat ayuu ku sheegan yahay oo lagu caddeeyey nabiyullaahi yuusha calayhi salaam inuu yahay nebi ka dambeeya nabiyullaahi muusa inta dambe oo dhan way ku gaaloobayaan kooxdaasi oo waxay yidhaahdeen firqadaasi waxa weeye maaragtay annagu nabiyullahi yuushac keliya ayaan ogolla calaa kulli xaal nebinimadiisa waa laisla ogol yahay cid dood ka qabtana ma jirto islaam iyo waxa weeye ahlu kitaabba waa ogol yihiin inuu nebi ahaa bacda nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo haaruun markii ay dhinteen inaba laga dhigay qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa ma jaءa fi khuruuji yuusha calayhi الsalaam bani israa'iila min ati reer bani israa'iil markay tiihii galeen waxaynu ku soo ogaanay qisatu nabiyullaahi muusa markaan ka sheekeynaynay nabiyullaahi haaruun iyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam labadiba inay ku dhinteen tiihii markii lagu jiray tiihaana waxaynu kusoo sheegnay afartan sano sida ilaahay ku sheegay inay ah, eh, dhulka ku wareegayaan oo tih ku dhacayo tiihu waxa weye qofku meelu u socdo iyo meel kala toonna kala aqoon waxa weye arbaciina sanatan yatiihuuna fi lardi dhulka inay wareegayaan marka waynu soo cadaynay markaynu ka hadlaynay qisatu muusa inay subax walba intay rartaan oo guuraan haddana galabtii kusoo noqonayeen meeshii ay saaka ka guureen oo iska hor iyo daba kalaabanayeen oo meel ay u socdaan iyo meel kala toona aynay garanaynin ciqaabtaasina sababtay ugu dhacday waxay ahayd inay diideen jihaadki ilaahay oo markii ay la yidhi gala baytulmaqdis ay diideen oo yidhaahdeen idhab anta warabuka rabuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun annagoo halkaana fadhigaynaayo orod adiga iyo ilaahaygii ku abuurtay dagaalama annagu ma dagaalamayna waa ka yidhaahdeen markaasaa nabiyullahi muusa markuu ilaahay baryey oo waxa weeye uu u sheegay inay arrintan dadkaa ku gaaloobeen ayaa ilaahay markaa waxa uu ku xukumay inay yatiihuuna fi lardi dhulka ku wareegayaan afartan sano oo iska hor ay laabanayaan tiihii marka markuu nabiyullaahi muusa ku dhintay nabiyullaahi haaruunna ka sii horreeyey oo dhintay waxaa markaas ka saaray tiihii oo waxa weeye hogaamiyey oo hogaanka u qabtay nabiyullahi yuusha calayhi salaam qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahy faaladii calayhi ljamhuuru jamhuur lculamaa waxa ay qabaan ana haaruuna tuwafiya biti qabla muusa binaxwin min sanatayn waxay jamhuur lculamaa yihahdeen taariikhda iyo dadka caddeeyo culummadu waxay caddeeyeen oy qabaan haaruun inuu dhintay tiiha gudihiisii laba sano ka hor intuu nabiyullaahi muusa una dhimanin oo laba sanuu ka horreeyey kabacdina nabiyullaahi muusa ayaa tiihi isagana ku dhintay wa bacdahu muusa fi tiihi aydan isaguna tiihi ayuu ku dhintay fa kana aladi kharaja min bihim min atihi waxa weeye kii waxa weye ka saaray ninkii ka saaray oo ka kaxeeyey oo hogaamiyey oo tiihii ka soo saaray nabiyullahi yuushac ayuu ahaa reer bani israa'iil oo xagga iyo markaa wuxuu la soo aaday baa la yidhi oo maaragtay uu soo qaabilsiiyey bayt huwa yuushac ibnu nun calayhi salaam weye ba la yidhi fadakara ahlulkitaab waxa ay sheegeen taariikhda ahlukitaabka iyo dadka taariikhda qora oo culummada islaamka oo taariikhda qortaba waxay sheegeen inuu reer bani israa'il fiihi markuu ka soo saaray uu soo marsiiyey nahrul urdun urdun waddankan urdun hadda loo yaqaano webiga mara ayuu markaas soo dhaafiyey halkaa magaalo wuxuu soo gaaraa la yidhaha ariixa la yidhaahdo oo waxa weeye xisni adag ahayd dhufays aad u adag ahayd oo waxa weeye markii loo sii socdo baytulmaqdis haddaan horta iyada la marin oo iyada gaalada fadhidee laga kicin aan baytulmaqdis loo dhowaan karin halkaa ayuu la soo maray ba la yidhi oo kusoo soo itijaahay halkaa markuu marka yimid ayuu markaa hareereeyey ba yidhi dadkii deganaa meesha ariixa ayuu hareereeyey oo ka qaalib noqday kabacdi marka waxay sheegeen hanaa badan iyo xoolo badan inuu ka furtay oo halkaa gaalada u kaga adkaaday kabacdina waxay yidhaahdeen maalin jumca ah oo bacda alcasre ah ayuu halkaa intuu yimid ariixa meesha la yidhaahdo ayay qoraxdii markay sii dhacaysay ayuu ilaahay beryey oo waxa uu ilaahay ka beryey in qoraxda loo joojiyo marka sida inoo imaan doonta oo axaadiistuna caddayn doonto waa nebiga keliya baa la yidhi oo ilaahay qoraxda u xanibay oo maalintii intay soconaysay qoraxdii inta la xanibay maalintii u dheeraatay wuxuu yidhi markaa ahlu kitaabku waxay sheeganayaan inay magaalada qoraxda lagu xanibay ay ahayd magaalada halkaa markuu marayay bacd alcasr ayuu wuxuu yidhi sabtina soo gelayo maalin sabtigana inay dagaalamaan looma ogolayn oo waxa weye sabtu sabtigu waxay ahayd maaragtay maalinta sabtida muxtaram bay ahayd sida jumceheen oo kale oo waxa weye looma ogolan inay dagaalamaan markaasuu la hadlay qoraxdii wuxuu yidhi inaki ma'muura adiga waa lagu amray ee ilaahay baa ku amray wa ana ma'muurun annagoo amar baa lay siiyey oo ilaahay baa i amray allahuma axbishaa ilaahu ii xabsi calaya ilaahu ii joojiyo qoraxda fa xabasaha allahu xataa tamakana min fatxi lbeled ilaa uu magaaladii furtay ayaa ilaahay qoraxdii u joojiyey oo waxa weeye maalintii o dhan qoraxdii u taagnay laakin waxa u leeyahay ibnu raximahu llah wuxuu leeyahay arrintaas ay yidhaahdeen qoraxda waxaa lagu joojiyey meesha la yidhaahdo ariixa qowlkaasi waa qowl aan saxiix ahayn sida saxiixa waxa weeye buu yidhi qoraxda meesha lagu joojiyey oo uu qoraxda ka beryey inuu ilaahay u joojiyo waxay ahayd bayt lmaqdis fatxu bayt lmaqdis ayay ahayd waayo sababtu waxa weeye meesha loo socday oo la rabay in la furto waxay ahayd baytulmaqdis laakiin ariixa waa loo sii maray oo dariiq loo sii marayay ayay ahayd oo waxa weeye wasiilay u ahayd waxaana caddaynaya arrintaa xadiidkii abi hurayra radi allahu canhu u wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina ashamsa buu yidhi qoraxdu lam tuxbas libasharin qof loo xabsiyey qoraxda ma jirin ilaa liyuushaca layaaliya saara ilaa bayt almaqdis qof qoraxda loo xabsiyey nebiyadii hore oo dhan ma jirin ilaa nebiyullahi yuusha calayhi salaam habeennadii uu furanayey maalmihii habeennadii uu furanayey bayt almaqdis oo waxa weeye uu baytulmaqdis dagaalka ku qaaday oo gaalada ka kicinayey xadiidka imaamu axmed baa weriyey wa sanadahu saxiix calaa shardi albukhaari maratay kama dakarahu ibnu kahiir wagayruhu waxaa kaloo saxiixiyey imaamu dahabi iyo ibn xajar alcasqalani wajawada isnaaduhu maratay sheikh albani raximahullah fi sirti axaadiis saxiixa ayuu wuxuu ku sheegay inuu xadiidkaa yahay xadiis jayida majalada koowaad saddex boqol sagaashan iyo afar xadiidka raqamkiisu yahay laba boqol iyo labo wuxuu daliil marka xadiidkaa u yahay inuu bayt qaala ibnu kathiir waxau leeyahay wa fiihi dilaalat cala ana aladi fataxa bayt lmaqdis huwa yuushac inuu furtay markay reer bani israail markii hore ka baqeen oo tiihii ka soo baxeen oo nabiyullaahi muusa uu dhintay nabiyullaahi haaruun dhintay kabacdi ninka baytulmaqdis furtay oo gaaladii xoogga badnayd nimankii camaaliqada ahaa ka kiciyey wuxuu ahaa yuusha calayhi salaam ayuu ahaa laa muusa muuse ma ahayn sida ay yidhahdeen bacda ahlukitaab ba waxay yidhahdeen ninka furtay wuxuu ahaa nabiy llahi muusa ma ahayn marka nabiy muusa ee waxa uu ahaa yuusha calayhi salaam qoraxda la joojinteeduna waxay ahayd oo qoraxda ilaahay u joojiyeyna waxay ahayd maalmaha la furinayey bayt ee ariixa ma ahayn ayuu maratay ibnu kathiir ku rajahay wa fiihi waxaa ku jirta wey xadiidka oo daliil u yahay ana hada kana min khasaa'isi yuushac calayhi salaam khasaaistii ilaahay siiyey oo gaarka u ahayd nabiyullahi yuushac waxaa ka mid ahayd inuu ilaahay qoraxda u joojiyey waayo nebigu waxa uu leeyahay qoraxda looma joojin cid libasharin qofna looma joojin ilaa nabiyullahi yuushac mooye marka khaas ayay u ahayd oo mucjisadii ilaahay siiyey ayay ka mid ahayd waayo maalmo dhan oo dagaalkii qoraxda ilahay intu u joojiyey iyadoo sii dhacaysa ayaa markaa ilaa uu ka furtay magaaladii oo gacanta ku dhigay ayay markaa maalin u ahayd waayo laba sababood ba way ku jirtaa hameenkii way dhib badantao lama dagaalami karin midda kale sabti baa soo gelaysa oo hameen jumca bay ahayd ba la yidhi hadday marka sabti soo gashana dagaalkii markaa way joojinayaan oo waxa weeye looma ogolayn xadiid kalea sii caddeeyey arrintaa oo isagana waxa weeye daahir ay ku tahay u arrintaa isna sheegay waxa uu yidhi abu hurayra radi allahu canhu waxaa laga weri an abi hurayra qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi gazaa nabiyun min alambiyaa nebi ayaa duulay buu yidhi nebiyadii ka mida faqaala liqowmihi qowmkiisi waxa uu yidhi nebigaasi waa nabiyullahi yuusha calayhi salaam sida culimmadu ku caddeeyeen laakiin nebigu ma tasriixin oo ma oran yuushac laakiin wuxuu yidhi nebiyu min alambiyaa baa duulay oo dagaal qaaday jihaad qaala liqowmihi qowmkiisi wuxuu ku yidhi laa yatbacni yuu isoo raacin rajulun qad malaka budca imra'atin wa huwa yuriidu an yabniya biha walam yabni nin guursaday gabar oo waxa weeye markaa weli aan la aqalgelin oo dhisan oo waxa weeye arooskii isku diyaarinaya yuu isoo raacin waayo maskaxdiisi waxay ku mashquulsan tahay ninkaa aroos iyo waxa weeye gabadhii goormaad arooseysa oo xaggaa maskaxdiisii jirta waxa weeye dagaal iyo waxa weye diyaaru maaha de jihaadkiina waa lagu dhimanayaa gabadhii maadaama marka ay maaragtay ninkaani aroos diyaaruya horta bal ha arooso kabacdi markaa jihaadka ha galo ama ha dhinto ama ha noolaado laakin waxa weye horta markaan uu mashquulsan yahay yuu isoo raacin bu yi way wuxuu kaloo yidhi walaa aakharu nin kalena yuu isoo raacin qad banaa bunyaanan gurya dhistay walam yarfac suqufahaa aan weli wacdati dadkii saarin waxa weye ninkii gurigii buu bilaabay dhexduu marinayaa weli terniigii iyo waxa weye dadkii ma uu saarin yuu isoo raacin isna waayo waa mashquulsan yahay ninkaa guryuhu ku mashquulsan yahay oo niyadiisi waxay la jirtaa guryaha marka waxaa la rabaa qofku markuu u baxayo dagaal iyo jihaad inay niyadiisu waadix tahay oo waxa weye adduunye una ku mashquulsanayn walaa aakharu mid kalena yuuna soo raacin qad ishtaraa hanaman ow khalifaatin hanamku waa ariga khalifaadkuna waxa weeye waa geela jamcu khalafa ayaa la yidhahdaa wa hiya alxaamilu min annuuq waxa weeye geela riman wey geel dhalaya oo riman oo waxa weye hashiyo dhalaysa ninka inta gatay wa huwa yantadiru sugaya inay dhasho awlaadaha inay u dhasho sugaya oo ku mashquulsan goormay ku dhali doontaa ninkaana yuu isoo raacin qaala waxa uu yidhi fagazaa wuu duulay fadanaa min alqarya marka saddexdaa qoluu iska reebay wuxuu yidhi ragga baxaya oo raacaya waa nin aroos ku mashquulsan yuunan ahaanin nin waxa weye guryo dhis ku mashquulsanaya adduunya yuu ahaanin yuunan ahaanin nin ku mashquulsan xoolo uu gatay oo waxa weye sugaya inuu ka dhaliyo oo waxa weye xoolo dhalaya intuu gatay ku mashquulsan nebigu wuxuu yidhi marka calayhi salaatu wasalaam fagazaa waa duulay wuu socday marka raggii kalaa raacay saddexdaa qolo waa hareen wuxuu usoo soo dhowaaday magaaladii uu kusoo duulay ayuu usoo soo dhowaaday oo bayt ulmaqdis weeye sida culummadu ay caddeeyeen ayuu usoo soo dhowaaday xiina salla alcasra markii casarka la tukaday ow qariiban min dalika ama xilli u dhow macnaha fi waqti alcasr ama waxa weye bacd alcasr ama mar casarkii soo gelayo ayuu usoo soo dhowaaday oo magaaladii soo duldegay fa qaala lishamsi qoraxdii wuxuu ku yidhi anti ma'muura adiga amar baa lagu siiyey ilaahay baa ku amray oo amar ilaahay baad ku socotaa wa ana ma'muurun anna waxaan ahay mid la amray oo ilaahay baa i amray allaahumma allahayow ixbasaa ilaahu ii xabsi calaya shay-an ilaahu wakti ii jooji ay inta aan ka furanaya magaalada ilaahu ii jooji fa xubisat waa loo xabsiyey calayhi xataa fataxa allahu calayh ilaa uu ilaahay u furay maga qoraxdii waa loo joojiyey oo waxa weye markaas ayay noocaas ilaahay ugu fududeeyey oo maalin ay u noqoto imaam albukhaari ayaa xadiidkaana werinaya waxay yidhahdeen marka culummadu ninkaa loo jeedo oo nebigaas uu nebigu una tilmaamin waa nabiyullahi yuusha calayhi salaam waayo xadiidkii horaa fasiraya oo nebigu yidhi qoraxda looma xabsiyin ilaa nabiyullahi yuushac mooye marka ninka qoraxda loo xabsiyey oo qoraxda loo joojiyey oo allihii subxaana qaadirka ahaa u joojiyey qoraxda waa nabiyullahi yuushac weeye calayhi salaam khasaa'istiisii gaarka ahayd ayay ka mid ahayd oo ilaahay uu siiyey waxaana halkaa inooga caddaatay marka nabiyullahi yuushac inuu ahaa nebi ilaahay uu soo diray oo bacda nabiyullahi muusa calayhi salaam inuu ahaa qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa banu israa'iil yukhaalifuuna amra rabbihim wayastahzi'uuna bikalaamihi reer bani israa'iil marka daa'iman waxay ahaayeen niman aad iyo aad u qalafsan oo khilaafa nebiga qowlkiisa iyo qowlka ilaahay iyo adilada khilaafa bay ahaayeen oo ay dhaqan u lahaayeen markii marka uu beytkii furtay oo gaaladii ka adkaaday oo magaaladii waxa weeye la raba inay galaan marka ayaa awaamir la siiyey oo waxaa la yihi saa sameeya oo arrintaa la imaada oo dembi dhaaf la imaada kabacdi markaas ayay waxay sameeyeen inay ku jeerjeesaan oo istihzaa ku sameeyaan nebigii ku dheeldheelaan amarkii ilaahayna khilaafaan waa nimankii afartanka sano ku jiray tiiha iyo dhibaatada iyo mashaakilka ka soo baxay oo la rabay inay tawaaducaan oo ilaahay u toobad keenaan oo toobadkeen la amray iyo dembi dhaaf in la siiyo ayay markaa waxay sameeyeen mukhaalafa qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi wاlmaqsudu arrinta loo jeeda halkan waxa u eye annahu lama dakala bihim baaba almadina markii magaaladii uu soo galay ay madinatu bayt lmaqdis baa laga wadaa alqudus ayaa laga wadaa markuu la soo galay ayaa umiruu waxaa la amray leanna gaaladiibuu ka adkaaday ilaahay baa u furay magaaladii gacantuu ku dhigay sida nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam fatxu maka oo kale ayuu gacanta ku dhigay umiruu waxaa la amray an yadkhuluuha inay galaan magaalada albaab bay lahayd ba la magaaladu berigii hore waxaa jirtay intii amnigu yaraa oo beryihii hore magaalooyinka waxaa loo samayn jiray hal albaab oo laga soo galaa la samayn jiray oo magaalooyinku waa iska yaraayeen ama waxbay ku wareejin jireen markaase hal meel laga soo wada geli jiray si loo ogaado cidda soo gasha iyo cidda ka baxda iyo kulli wuxuu yihi marka ibnu kathiir umiruu waxaa la amray an yadkhuluuha inay galaan magaaladii sujadan iyagoo sujuudsan ay rukucan mutawaadiciina shaakiriina lilah sujadan waxaa laga wadaa ee wejiga dhulka ku haya ma aha iyagoo rukuucsan oo ilaahay u tawaaducaya oo ilaahay u shukri naqaya maadaama afartan sana ay tii kusoo jireen oo dhibaato ku jireen inay ilaahay u xamdi naqaan wanaagga ilaahay ku galadaystay oo magaaladii uu furay oo iyagu awooddooda ayna ku furan qoraxdii loo xabsiyey inay marka ilaahayga subxaana qaadirka u tawaaducaan ayaa la amray min alfatx alcadiim sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii fatxu madka isagoo waxa weeye madaxa hoos u raaricinaya oo waxa weye ilaahay ku shubranaqaya ayuu soo galay magaaladii markii uu furtay oo waxa weeye tawaaduc sameeyey oo salaatu shukri tukaday oo allihii subxaana qaadirka ahaa uu markaa u naqay saasoo kalea la amray markaa saa sameeyaa layidhi waxaa loo ballan qaaday markaa inay maaragtay eh, waxaa kaloo la yidhi wa an yaquuluu inay dhahaan xaala dukuulihim xidatun ay xuda canaa khataayaana ay macnaha xuda waxaa laga wadaa waquluu xidatun xida waxaa laga wadaa marka xida waxaa laga wadaa ay nagahoodi xuda canaa khataayaana ilaahu dembi dhaaf baan ka kaa dalbanay dunuubteedii hore aan gallay markii hore aanu ka diidnay nabiyullahi muusa inaanu la dagaalamno oo waxa weye jihaadkii ka diidnay ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanay arrintaasoo marka lama amrin khilaaf bay sameeyeen iyo istihzaa marka laba arrimood keliya la amray inay magaaladaa iyagoo tawaaducaya galaan oo waxa weye waayo iyagu xooggooda iyo awoodooda kuma furan rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa u furay oo wanaag siiyey tawaaduc sameeyaa la yidhi marka idinkoo tawaaducaya gala marka magaaladii oo ilaahay ku shukrinaqaya waxaa kaloo la amray inay toobad keenaan oo ilaahay dembi dhaaf weydiistaan afartan sano ka hor dembigay galeen inay ilaahay dembi dhaaf ka weydiistaan sidaa daraaddeed waa sidaa nebiga oo kale calayhi salaatu wassalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka markii laga saaray oo isagoo waxa weeye ka keligii iyo waxa weeye abubakar ay bixeen oo waxa weeye ka dhuumanaya gaaladii awood haynin kabacdina maalintii dambe ilaahay ciidan iyo wanaag iyo muslimiin iyo mu'miniin intuu isugu soo duberiday waxa weeye markaa awood kusoo galay magaaladii maka oo waxa weeye ilaahay u furay ayaa markaas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo galay isaga oo hashiisii marka uu saaraa wejiga hoos u raaricinaya oo madaxa raaricinaya ilaa baa la yidhi madaxiisa wejigiisa uu gaarayey oo uu ku dhacayay hadba waxa weye rukuubkii hasha oo waxa weye qoriga la fuulo oo waxa weeye uu aad u tawaaducayy ilaahayga subxaana qaadirkaa u shukri naqayay mar alla markuu magaaladii furtay oo sanamyadii burburiyeyna intuu qubaystay ayuu wuxuu tukaday sideed ragcadood oo salaatu shukriya oo waxa weeye uu maaragtay allihii subxaana qaadirkaa ugu shukri naqayo haddaba marka waxaa loo baahan yahay in saas oo kale qofku markii meel ilaahay u furo oo waxa weeye uu wanaag ilaahay siiyo inuu u tawaaduco ma aha inuu faano oo yidhaahdo awooddeydaan ku furtay xoog baan leeyahay waxaasaba waxba kama jiraan haddaan rabbigii subxaana qaadirkaa kuu fududaynin waxaad furan kartid iyo waxaad waxayn ka dhihin midna ma jirto maxay sameeyeen marka reer banu israa'iil saa la amray fa inahum khaalafuu maa umiruu bihi qowla wa ficlan wixii qowlkii la amray waa khilaafeen ficilkii la amrayna waa khilaafeen fadakaluu lbaaba albaabkii bay waxay soo galeen yasxafuuna calaa astaahihim iyagoo dabada ku gurguuranaya oo waxa weeye gurguuranaya oo intay salka dhulka dhigeen gurguuranaya oo dhulka ku jiidaya ayay soo galeen bal ufiirsa marka mukhaalafada intaa la eg waa ficilkii la amray tawaaduca la yiri way bedeleenoo waa gurguurteen oo dhulka dabaday ku socdeen qawlkii la amroo la yidhi xidda dhahayna waxay dhaheen xabbatun fii shacra waxaanu rabnaa xabad riwaayad kale waxay ahayd xildatun fii shacra xabad mira ah ama waxa weeye xindada baashaan waxa weeye xindada la yidhaahdo oo waxa weeye shaciirta oo ku dhex jirta tin wax cajiib aad iyo aad maaragtay cajiib u ah waa waxaan suurtagal ahayn ayaan rabnaa bay dhaheen calaa kulli xaal xaasilku waxa weeye inay nimankaasi bedeleen qowlkii la amray iyo ficilkii la amray labadiiba way way bedeleen sidaa daraaddeed baa ilaahay inooga sheekeeyey maaragtay fi suurati alacraaf ilahay waxa uu yidhi waid qiila lahum iskunuu hadihi alqarya xus baa la yidhi nebiga markii lagu yidhi reer bani israa'iil magaaladan gal oo dega wa kuluu minha cuna oo waxa weye nicmadeeda iyo wanaaggeeda cuna xaytu shi'tum barwaaqada magaaladaa taalla saa doontaan u ugu raaxaysta wa quluu xida dhahaya ilaahw noo dembi dhaaf oo toobadkeen la imaada wadkhulu lbaaba sujadan magaaladana gara idinka oo sujuudsana waxa weye raakicsan oo waxa weye tawaaducaya sujadan waxaa laga wadaa ay mutawaadiciina oo madaxiina hoos u raaricinaya oo waxa weeye ilaahay dartii u khushuucaya maxay helayaan marka hadday saas sameeyaan ilaahay waxa uu yidhi nakfir lakum khadaayaakum waxaan idiin dhaafaynaa khadiaatikum dunuubtii aad gasheen nakfir lakum khadiaatikum dunuubtii aad horay u gasheen waa la idiin dhaafaya oo wax alla wixii aad horay u gasheen oo dunuub ahaa waa la dhaafaya haddii aad saas samaysaan ee saas sameeya haddana kabacdi sanaziidu lmuxsiniin wanaag baan u kordhinaynaa intii wanaag samaysana marka dembi dhaaf la imaadaa le toobadkeen la imaada ilahay waa idii dembi dhaafayaaye wanaagna waa helaysaane maxay sameeyeen marka ilaahay waxa uu yidhi fabadala aladiina dalamuu way bedeleen kuwii daalimiinta ahaa oo xadgudbay oo gaaloobay minhum oo iyaga ka mid ahaa qawlan gayra aladii qiila lahum qawlkii lagu yidhi iyo ficilkii la yidhi sameeye labadiiba waa bedeleen muxuu markaa ciqaabtoodii noqotay ilaahay baa sheego wuxuu yidhi fa arsalnaa calayhim waxaanu ku soo dirnay rijsan min assamaa rijsan ay cadaaban cadaab samada ka yimid ayaanu ku soo dirnay marka rijsigu waa cadaabka iyo ciqaabta anwaac badan buuna noqdaa ma daacuun baa ma la halaagay ma waxyaalo kalaa lagu soo diray rijsigu waa nooc walba oo waxa weye markaa lagu cadaabo min asamaai samada ka yimid bima kaanuu yadlimu ay bisababi ma kaanuu yadlimu sababta iyagaa keensaday oo dhaalimiin ahaa oo ilaahay ku xadgudbay fi suurati alacraab ayaa ilahay aayaddaa ku sheegay fi suurati albaqarana ilaahay waxa uu ku sheegay iyadoo weliba fi suurati albaqara madaniya ah oo madiine kusoo degtay laakiin acraaf waa makiya oo maka kusoo degtay ilaahay waxa uu yidhi wid qulna dkuluu hadihi اlqarya reer bani israiil baa laga sheekeynayey markaasaa waxaa la yidhi xus nebiga oo u sheeg ummadaada markaanu ku niri war magaaladan gala qarya waxaa laga wadaa markaa bayt lmaqdis oo waxa weeye qudus baa laga wadaa fakuluu minha xaytu shi'tum ragadan cuna baa la layidhi saad doontaan ugu raaxaysta nicmadeeda barwaaqada taalla waa magaalo barwaaqo badan bay ahayd ku raaxaysta wadkulu lbaaba sujadan idinkoo sujuudsan oo raakicsan oo waxa weeye tawaaducaya magaalada gala wa quluu xita ilaahu noo dembi dhaaf dhahaya oo xuda canaa khadaayaana ilaahu dunuubteeda naga hoodi dhahaya nakfir lakum khadaayaakum dunuubtii aad gasheen ayaan idii dhaafaynaa wa sanaziidu lmuxsiniin intii wanaag samaysa oo ilaahay caabudo wanaag samaysana wanaag baanu kordhinaynaa ilaahay waxa uu yidhi maxay sameeyeen markaa fabaddela aladiina dalamuu way bedeleen kuwii gaalooday oo dulmiga la yimid oo dhaalimiinta ahaa qawlan gayra aladii qiila lahum qawlkii lagu yidhi maahae qawl kale oo iyagu keensadeen bay ku bedeleen oo maxay idhahdeen xabatun fi shacr ama fi shaciira ama xinda waxaan loo baahnayn ayaa rabnaa bay yidhahdeen bal dembi dhaaf ilaahay weydiistaa la yidhi maxay xabad shaciira meel walbay taallaaye xabad waxa weye maaragtay hadday rabaan maaragtay heed ah meel walbay taalla maxay ku falayaan marka markaase qowla gayr aladi qiila lahum faanzalnaa cala aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ah oo xadgudbay waxaanu ku soo dejinnay rijzan min assamaa'i bima kaanuu yafsuquun waxaanu ku soo dejinnay cadaab samada ka yimid bisababi ma kaanuu yafsuquun faasiqnimadii ay sameeyeen waay qaala ibnu kaiir waxa uu yidhi qowluhu wadkhulu lbaaba sujadan qaala cabdullahi ibni cabaas ay rukcan waxa weeye albaab yar bay ahayd ba la yidhi oo waxa weye laga geli jiray foorariyaale madaxii nooraariciyo rukuuca oo gala kabacdina markaas waxay sameeyeen qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi inahum dakaluu waxay soo galeen yasjafuuna yasxafuuna iyaga oo gurguuranaya oo waxa weeye dabada ku gurguurinaya ayay soo galeen wa quluu xidana waxaa laga wadaa buu yidhi ay udkhuluu idinkoo waxaad soo gashaan magaaladii tawaaducaya ilaahayna dembi dhaaf weydiisanaya sida cabdullahi ibn cabaas iyo cadaa iyo xasan iyo kulli ay leeyihiin umiruu an yastakfiruu waxaa la amray inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan walfir xadiid baa sii caddeeyey imaam albukhaari warinaya abu hurayra uu ka warinayo waxau leeyahay nebigaa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam qiila libani israa'iil reer bani israa'iil baa waxaa lagu yidhi udkhulu lbaaba udkhulu lbaaba sujadan waquluu xida magaalada gala idinkoo rukuucsan oo tawaaducaya ilahayna dembi dhaaf weydiista fa way galeen yasxafuuna calaa astaahihim iyagoo dabada ku gurguuranaya oo dabada ku siqaya ayay galeen fa way bedeleen wa qaaluu waxay yidhaahdeen xidatun qowlkiina waa bedeleen ficilkii waa bedeleen oo waxa weeye wixii la rabay inay sameeyaan waa bedeleen qowlkiina waa bedeleen oo waxay yidhahdeen xabatun fi shacra waxa weye bal marka u waa khilaaf aad u jeedid xadiiskana xadiis saxiix o imam albukhaari ayaa wariyey sidoo kale wuxuu ibnu jariir warinayaa can abi hurayra nebiga waxa uu ka warinayaa inuu yidhi dakhaluu lbaaba aladi umiruu albaabkii la yidhi ka gala an yadkhuluu fiihi sujadan idinkoo sujuudsan ayay waxay galeen yasxafuuna calaa astaahihim iyagoo dabada ku gurguurinaya oo waxa weye intay salka dhulka dhigeen gurguurinaya oo yaquuluuna odhanaya xindatun fii shaciira waxaanu rabnaa xabad heeda oo ku dhex jirta shaciir qamadi ku dhex jirta war waxaa ka hor waa cajiib weeye arrin aad iyo aad u cajiibo wey qaala ibnu kathiir waxa yihi raximahullah waqad dakara allahu tacaala anahu caaqabahum cala hadihi almukhaalafa ilaahay wuxuu inoo sheegay markay saa khilaafkaa la yimaadeen in la ciqaabay oo maxaa lagu ciqaabay biirsaali rijzi rijzi ayaa loo soo diray oo lagu soo dejiyey wa huwa daacuun buu yidhi maaragtay ibnu kathiir raximahullah sida uu caddeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkiisa saxiixa oo imaamu muslim uu wariyey nebigu wuxuu yidhi aلطaacuunu طaacuunku rijsun waxa weeye waa cadaab rijsun waxa weeye waa cadaab ilaahay ku soo dejiyey cudiba bihi man kaana qablakum dad idinka horreeyey ayaa lagu cadaabay ey waa reer bani israa'iil ayaa lagu cadaabay oo cadaab buu ahaa wey imaamu muslim ayaa weriyey laakiin ummaddeenna ilaahay wuxuu uga dhigay raxmad iyo naxariis iyo waxa weeye shahaado oo qofka daacuunka ku dhinta wuxuu noqdaa min ashuhadaa way intaa waxaa inooga caddaatay qodobka nabiyullaahi yuusha calayhi salaam inuu markii uu la galay reer bani israa'iil waxa weye baytulmaqdis uu furtay inay khilaafeen awaamirtii la amray kabacdina markaas markay khilaafeen labadii amaroo la amray ficil iyo qowlba in ilaahay markaa ciqaabay oo ciqaab lagu soo dejiyey qodobka ugu dambeeya qisatu yuushac waa iska gaaban tahay waxaynu kusoo soo eh, qaadanaynaa wafaatu yuushac ibnu nun calayhi salaam nabiy llahi yuushac calayhi salaam iyo geeridiisii ayaynu qodobkan afraad kusoo qaadaynaa qaala ibnu kahiir raximah ullah waxa uu yidhi walama istaqarat yadu bani israa'iil eh, calaa bayt almaqdis markii reer bani israa'iil ay ku sugnaadeen bayt almaqdis oo nimankii khatarta ahay oo camaaliqada ahaa laga qaaday oo waxa weeye ay gacanta ku dhigeen oo nabiyullahi yuushac halkaas uu waxa weeye ku xasiliyey nabiyullahi yuushacna uu la joogay oo waxa weeye uu diintii kitaabkii tawraat ku xukumayey xataa ayaa marka muddo dheer bay joogeen ba leyay xataa qabadahu llahu ilaahay ilaa uu oofsaday oo waxa weeye uu dhintay waxaa la yidhi marka markaa uu dhintay waxa uu jiray mi'a boqol iyo toddoba iyo labaatan sano ayuu jiray ba lihi fa kaanat muddatu xayaati bacda muusa sabcan wa cishriina sana marka waxay leeyihiin markuu nabiyullaahi muusa calayhi salaam dhintay boqol sanuu jiray ka bacdi toddoba iyo labaatan sanuu sii noolaa ba leeyihi oo nin weyn buu ahaa waayo sababtu waxay leeyihiin culummadu dee nabiyullaahi muusa ayuu la socday oo markuu nabiyullaahi muusa uu aadayay khadar iyo markaasoo dhan buu la socday marka kamaba wada yarayn hadde nin weyn buu ahaa ninka nabiyullahi yuusuf uu awowga u yahay hadde waa nin weyn ayuu ahaa ba layidhi marka calaa kulli xaal taariikhda saasay ku qorayaan oo waxay leeyihiin waxa uu ku dhintay boqol iyo toddobiyo labaatan sano wuxuuna ka dambeeyey nabiyullahi muusa toddobiyo labaatan sano walcilmu cind allah ilaah baa garanaya sida xaqiiqada inay maaragtay da'diisa iyo intuu ku dhintayba calaa kulli xaal nabiyullahi yuushac waa dhintay kabacdina markaa nebiyadii ka dambeeyey ayaa inoo imaan doona haddii rabbi idmo fawaa'id ayaynu kusoo gebagabaynaynaa dhowr faa'ido aynu kasoo qaadanayno qisada nabiyullahi yuusha calayhi salaam awalan waxaa inooga caddaatay qisada tacriifu nabiyullahi yuusha oo inuu yahay wa annahu min nasli yuusuf calayhi salaam nabiyullahi yuusuf calayhi salaam inuu duriyaddiisii ka mid yahay oo awowba u yahay oo wiilkiisii dhalay ayaa inooga caddaatay qisada halkaa sida culammadu ay ku caddeeyeen qodobka labaad waxaa inoo caddaaday oon ka qaadanaynaa faa'idada nabiyullahi yuusha calayhi salaam inuu nebi ahaa min reer bani israa'iil kana dembeeyey nabiyullahi muusa calayhi salaam oo waxa weeye nebinimadiisu ay ka dambeysay nabiyullahi muusa calayhi salaam uuna ahaa wiilkii waxa weeye la socday oo u adeegayay nabiyullahi muusa calayhi salaam ayaa halkaana inooga caddaatay qodobka saddexaad oo aan ka qaadanayna waxa weeye wa fi lqisati bayaanun cala ana aladi fataxa bayt almaqdis huwa yuushac ibnu nun calayhi salaam laa muusa ninkii furtay waxa weeye bayt almaqdis oo reer bani israa'iil waxa weeye u furay oo gacanta ku dhigay oo ka qaaday nimankii xoogga badnaa oo ay markii hore yaraadeen ina fiiha qowman jabbaariin wa inaa lan nadkhulaha xataa yakrujuu minha oo reer bani israa'iil ka baqeen oo la oran jiray camaaliqe iyo niman xoog badan bay ahaayeen ba la yidhi nimankaa waxaa ka qaaday meeshii oo ilaahay u furay nabiyullahi yuusha calayhi salaam oo gacanta ku dhigay kabacdi markuu dhintay nabiyullahi muuse calayhi salaam waxaa kaloo inooga caddaatay wa ana xabsa shamsi qoraxda la xabsiyey oo la joojiyey waxay ahayd fi bayt almaqdis oo waxa weye ilaahay wuxuu qoraxda ugu joojiyey bayt ulmaqdis ma ay ahayn magaalada la yidhaahdo ariixa sida uu inoo caddeeyeen culummada ibnu kathiir iyo raximahum ullah waxaa kaloo inooga caddaatay oo faa'idada shanaad aan ka qaadanaynaa xabsu shamsi kaana min khasaa'isi yuusha calayhi salaam in qoraxda la joojiyo oo waxa weeye qoraxdii ay socon weydo waxay ahayd nabiyullahi yuusha calayhi salaam waxyaalihii ilaahay uu siiyey oo gaarka ahayd oo waxa weeye mucjisada ahayd ayay ahayd faa'idada lixaad waxaan ka qaadanaynaa tadkiiru alabnaa biayaami alaaba lilcidati walictibaar macnaha in la xusuusiyo waxa weeye ummadda dadka in la xusuusiyo waxa weeye waxyaalihii ku dhacay aabbayaashoodiiyo awowayaashoodiiyo dadkoodii dhibaatadii ku dhacday cadaabtii iyo ciqaabtii matalan reer bani israa'iil tihii baa ku dhacay dhibaataa ku dhacay kabacdi marka in la xusuusiyo dadkii haddii dadkiini dhibaata ku dhacday oo aad og tahay dhibaatada iyo mashaakilka ku dhacay waxa weeye dadkii aad maaragtay garanaysid haddaba waxaa loo baahan yaha marka inaad lagu cibro qaato oo waxa weeye lagu tadaburo oo markaa laga digtoonaado waxyaalihii ku dhacay dadkii hore inayna kugu dhicin aad iyo aada looga dadaalo ilahayna loo toobad keeno faa'idada ku xigta waxaan ka qaadanaynaa toddobaad altaxdiiru min ciqaab ciqaabi zulmi min caaqibati zulmi walfusuuq waxa weeye in laga digtoonaado dulmiga irib dambeedkiisa iyo waxa weeye faasiqnimada iyo awaamirta ilaahay oo la khilaafo awaamirta ilahay haddii la khilaafo waa arrin aad iyo aad u khatara marka qofku hadduu awaamirta ilaahay khilaafo oo ka soo horjeesto wixii la amray waxaa markaa ku dhacaysa ciqaabta reer bani israa'iil ku dhacday oo kale waayo sababtu waxa weye reer bani israa'iil waxaa la amray laba amar keliya ficil yar inay sameeyaan oo waxa weeye wax yar tawaaducaan iyo inay hal qowl yaraadaan xifda ah. allahuma khada cana khadaayaana bes labadaa qowl keliyaa la amray labadaa ah, ficilkaa iyo qowlkaas sameeyaa la yidhi wax alla waxaa dembi gasheen waa laydii dhaafaya oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa iyagii maaragtay ka diiday inay magaaladii la galaan oo waxa weeye ay magaaladii inta galaan ay waxa weeye la yima la dagaalamaan intaa keliya marka sameeyaa layidhi afartan sano oo ay tih ku jireen oo dhibaato ku jireen oo weliba uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah afartankaas sano iyagoo haddana tiihaa ku jira ayaa ilaahay u barwaaqaynayay oo waxaa la siinayey manmigii iyo salwadii cuntadii loo soo dejinayey oo malab la siinayey oo hoos la harinayey iyaguna tiih bay ku jiraan oo waa wareersan yihin oo meela u socdaanay meel kale m ma kala garanayaan laakiin ilaahay waa u nicmeeyey nebigii marka afartankaa sana tiiha kula jiray oo waxa weeye intaas waxa weye ku dhex jiray oo waxa weye nabiyullahi yuusha calayhi salaam oo ka soo saaray tiihii oo loo waxyooday oo ilaah ay u jeedaan mucjisadii ilaahay qoraxdii oo la xabsiyey bay u jeedaan nimankii shalay ay ka baqeen oo maanta waxa weeye loo furay oo ay magaaladii gacanta ku dhigeen bay u jeedaan intaasoo dhan marka iyagoo ujeeda ayaa waxaa la war laba arrimood keliya sameeyo ficil sameeyo wax yar tawaaduca oo waxa weeye ilaahay u tawaaduca oo waxa weeye wax kala laydakama rabo qowl keliyana dhahayoo waxaad dhahdaan ilaahu noo dembi dhaaf intaa keliya la imaadaa layi intaa haddaad la timaadaan nakfir lakum khadaayaakum waa laydii dembi dhaafaya oo dunuubtii aad gasheen oo dhan waa laydii dhaafaya haddana markaa kabacdina wanaag oo dhan baa layga siinaya magaaladaa wanaagsan oo nicmada taallana saarsaan ugu ugu raaxaysaa layihi oo gala idinku xooggiina kumayda furan ilaah baa idiin furay gala baa layidhi intaa markaa markiisaa la yidhi ayay haddana isla markiiba bedeleen labadiiba ficilkii iyo qowlkiiba labadiiba waa bedeleen marka waxaa halkaa ka qaadanaynaa altaxdiiru min caaqibati dulmi waayo markay labadiiba bedeleen oo dulmigii la yimaadeen ilaahay wuxuu yidhi faarsalnaa cala aladiina dalamuu rijsa min aلsamaa bima kaanuu yadlimuun ama faanzalnaa calayhim rijsa min aلsamaa bima kaanuu yafsiquun daalimnimadii iyo dulmigii ay la yimaadeen ayaa markaa cadaab lagu soo dejiyey iyo ciqaab rijsiguna waxa weeye baynu nidhi waa daacuun haddaba marka dadku markay xumaanta samaynayaan waa inay ka digtoonaadaan xumaantan cirib dambeedkeedu muxuu noqon doonaa xumaantan maanta aad samaynaysid aakhirka maxaad kala kulmi doontaa oo dhibaata haddaad haddeer saa ku socotid waa in laga digtoonaado oo aad iyo aad arrintaa looga fiirsado wey faa'idada sideedaad waxaan ka qaadanaynaa xurmatu ta'wiil الnusuus alsharciya lilkhuruuji biha min muraadi الshaarici canha minha waxa weeye nusuusta ilaahay subxaana qaadirkaa uu soo dejiyey oo waxa weeye ama xadiid ha noqoto ama aayad qur'aana ha noqoto inaan la ta'wiilin karin oo ay xaaraam tahay in la ta'wiiliyo waayo nimankan waxaa lagu yidhi waquluu xita ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanay markaasay yidhahdeen xabba waa ta'wiil marka marka qowlkii ilaahay uu soo dejiyey oo waxa weeye kalaamkii ilaahay inaad inta bedeshid macnihii laga waday iyo ulajeedadii laga lahaayoo dhan ka saartid oo aad tiraad maya saa iyo saasaa laga wadaa oo saasaan ka dhigayaa waa kalaam baatilo wey lama ogola waxaana halkaa ka timaada in markaa waxa weeye ciqaab iyo dhibaato ay halkaa ka timaado oo khatara ayaa kugu imaan kadha marka waxaa loo baahan yahay inaan la taawiilin oo waxa weeye ay xaaraam tahay in la ta'wiiliyo waxa weeye nusuusta ilaahay uu soo dejiyey waayo rabbigii subxaana qaadirka ahaa kalaamkiisa markaad macnihiisii ka bedeshid waxaa dhici karta inay markaa kugu timaado ciqaab xoog leh oo waxa weye allihii subxaana qaadirka uu ku ciqaabo oo waxa weye sidaa reer bani israail ku dhacday rijisan min asamaa'i samada looga soo diray ciqaab iyo daacuun iyo dhibaatoo dhan markaa ku timid waxaan kaloo ka qaadanaynaa nabiyullahi yuusha calayhi salaam inuu ahaa wiilkii markii horena la socday nabiyullahi muusa calayhi salaam kabacdina markaa kula jiray waxa weeye taariikhdii nabiyullahi muusa oo isa soo gaareen iyo haarunba kabacdina waxa weye xilligii tihii oo dhan kula jiray oo afartankii sano oo tiihaba intuu ka soo baxay markaa kabacdi reer bani israa'iil hogaamiyey nebina ilaahay ka dhigay gacantana ku qabtay reer bani israa'iil oo markaa baytulmaqdis isagu furtay kabacdi markaa oo rabbigii subxaana qaadirkaa u furay intaa marka ayay qisadiisa ku yartaa nabiyullahi yuusha calayhi salaam qisadiisii intaa ayay ku eg tahay halkaa ayaan marka ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala wax alla wixii khaladana ilaahay baan uga toobad keenayaa wax alla wixii saxana rabbigii subxaana qaadirkaa ayaan ku mahadinayaa wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin insha allahu tabaaraka watacaala waxaa ku xigi doontaa qisatu nabiy nabiyullahi khadir calayhi salaam ayaa ku xigi doontaa